ayay iyaguna ka muuqdeen oo macnaa waxa weyaan way gelayaan saxiixii way gelayaan xasankiina way gelayaan haddee waa kan baydkii ka horreeyey inoo sheegay iyadoo xadiidkii idiraab ku sugan yahay in haddana uu saxiix noqon karo markaa imaamkaa sarkashina wuxuu leeyahayba qalbiga oo maqluubka inoo dambeeya iyo shuduudkii aynu awal hore ka soo baxnay iyo iضdiraadkan imika aan haynaaba waxaa suurtagala xadiidkii صaxiixa ah inay galaan iyo xasanka macnaa xadiidku isagu صaxiix yahay ama xasan yahay haddana iضdiraab ku sugan yahay ama shuduud ku sugan yahay ama qalbi uu ku sugan yahay taas buri bal adugu markay dee ay qalbigii markaa ama shuduudkan ama dee iضdiraabkan asalka baabwaabta u ahay tacriifiyaankaasi sixadana uu manceeya xasannimadana uu manceeya laakiin marka ay tahay khaasatan xaggii tasniya si aynu saxa mucallimba shalay aan meecashadka ka aan ku soo aragnay oo inay dee yidhaaheen bacdigood dee waxaasu xadiis mucallala oo haddana saxiixi inuu jiraba si uu khaliil iyo kaba soo noqonayay ayay halkana anwaacaa qaarkood dee qalbiga qaybihiisa ama shuduudka qaybihiisa ama idraabka qaybihiisa ayaan sixada manciyayn ama xasanad aan xasannimada manci ahayn ayuu markaa imaamkan yidhi oo uu leeyahy bal matala marka idiraabku aanu sixadii manciyayn waa kan ka soo baxnay imaka aragnay beydka hore ku sugan shuduudkana waataynu soo marray raawi wixii uu la gooni noqdo iyadoon ay mukhaalafa jirin in shaad isna la yidhaaho shaadku laba qayboodii oo mid mukhaalafa loo shardeeya iyo oo aan mukhaalafo loo shardiyin haddaba bal markaan mukhaalafada la shardi ahayn raawi wixii uu la gooni noqday waa tii shaad waa lagu magacaabayay waana ti aynu soo marray inuu dabdigiisa un la hubsanayo hadduu ninku nin itqaan iyo xisi la yahay inkasta xadiiskii uu la gooni noqday shaada lagu magacaabe dee saxiix buu noqonayaa markaa shaad saxiixa iskaba tegi dee markaas axaadiistii afraad ahayd ee inama alacmaalu biniyaat iyo dee annahyu can baycil walaa wahibati iyo axaadiista caynkaasa ee ruwaadii ay la gooni noqotay ra'ya bacdi alculamaana ama markaa shaad lagu magacaabayo tafarudkan daraaddeed marka shaadka tafaruduu loo jeedo iyadoo saxiixa ayaa magacanna lagu idlaaqi karaayo shaadnimadu markaa waa kelinimo lala gooni noqday oo taasi halkaas buu gelaya ama qalbiguna dee waaba inoo soo socdaayo haddii dee matalan xaadiis imika raawi warinayo uun magaciisii la isweydaariyey oo kaba soo qaado oo xadiidkii baa nin keliya warinayo kacb bnu murre ayuu ahaayo markaasay kuwana muratu bnu kacb yidhahan kuwana kacb bnu murre waana ninkaasoo siqada ah wax kale maaha magaciisii iyo magacii aabbihi unbaa la isweydaariyo iskhilaaf baa xaggaa yimaad uu dabagedii xaggaa ka dhacay kol haddii aanu wax kala jirin oo markaa ruwaad kala duwan raawi keliya un arrintiisi ay tahay ninkiina nin siqa lagu yaqaanay uu ahaa magaciisii kacb ibnu muro ahaa ha laguba magacaabo murat ibnu kacbi hala isweydaariye khilaafkii markaa me qalbiganisna markaa sixadii ma manceeyo oo qalbiga caynkani sixadii ma manceeyo ujeeddadu waxa weeyaan marka asal ahaan laga hadlayo waxaan abwaabtan lagu tacriifiyo khaasatan shuduudka mukhaalafo loo shaqeeyo kana tan imanka shuruudan aynu u hayno uu leeyahay ka dambana waan arki doonaaye markaa sixada waa mancayaan iyo xasannimo laakiin marka ay tahay jaanib tasmiya un sida dee shuruudka qaybihiisii mid kamida ah, ka aan soo sheegnay idiraabkuna noocan imaka iskhilaafkaa nisbiqa un ku sugan tasmiyadii qalbiguna saasoo kale nisbiqo adigu magaciisii un la kala horraysiiyey iyada markaa sixad iyo xasunnimadiiba ma manceeyaan taas buu leeyahay imaamka sarkashi weeyaan markaa sarkashiyo ay qaala wuxuu yihi azarkashiyu sarkashi alqalbu qalbigii iyo washuduudu shuduudkii wااضطiraabna iyagu raacsan yahay wاضiraabu iضiraabkii canna ay wa canna waaxidin min almadkuurayn min almadkuuriin way mid kastoo kuwaa dee madkuuraadka ah kamidii waa muuqdo uu daahiray mid saxiixi saxiixii buu ka daahiro uu gelayaa weeye iyo walxasane xasankiisi u gelaya waa taan imaka sheegnay marka waa kii beydkii hore markuu tacriifinayey mudaribka ama beydkii wuxuu ihi walaa murajaxa awjuhda xadiidkii lagu wariyey wax raajax yeelayo midaankii kale ka raajax yeelayaana ma jiro haddii la kala raajax yeeli karo waa kan siibuu ka hadlayaa wuxuu idhi walaysa ma ahaaninoo minhu min almudaribi mudaribkii ka mid ma aha xaysu meeloo bacduha awjuhda xadiidkii lagu wariyey bacdigood rajaxa uu raajax noqdo oo markaa awjuudii xadiidka lagu wariyey kala tagsanayd ama iska soo horjeeday mid ahaani ka xoog badan yay wejiyadii kale ama kayfiyaadkii kale lagu wariyey taas iyada mudarib ma aha oo mudarib lama odhanayo bal nukru diddin aw shuduuduhu wadax bale mudarib ma aha oo mudarib kaasi ka mid maahe nukru diddin anaa did waxa weeyaan munkar adiga ama nakaaro didkeed weeye aw shuduuduhu ama didkaas shuduudkiisi weeyo wixii shuduudku did ahaa ama nakaare iyo munkar uu didka ahaa weeye taasoo wadaxa caddaaday ama bal nukru didin wey manaa nakaaro ama munkarnimo didkii aw shuduuduhu ama shuduuduhu didin weeyanoo macnaa waa shaadnimo didkii ayaa wadaxa caddaaday oo halkaa waxaa ka muuqanaya isaga khabarbo oo macnaa waxa taasi ay tahay waa munkar wixii didkaa ama shuduud wixii didkaa oo wuxuu malow malaa dee cibaarada daahirkeedu ahaan lahaa did lmunkar iyo did shuduud in la yidhaahdo dee adigu wasankuntani keenay ayaa waxaa ujeedadiisu ay tahay haddii la kala raajax yeeli karayo riwaayaadkii kala dunaaya xadiidkan sanadkiisa ama matnigiisa ku yimi tii raajaxada ahayd baa la qaadanayaa kuwii marjuuxaadka ahaa ama laga raajax noqdayna waa laga tegayaa mudaribna lagu magacaabi maayee waxa weeyaan tii raajaxada ahayd waxaa lagu magacaabayaa maxfuud tii markaa ka raaja laga raajaxsanaana shaad bay noqon amase waxaa lagu magacaabaya tii raajaxadayn macruuf tii laga raajax noqdayna munkar bay noqonoo farqiga dee udhaxaynayaan oo haddana loor shuduudkii iyo munkar munkarkii ku soo marrayoo haddii macnaa dadkani ay dad wada siqaadayiin xadiidkii wariyey laakiin kala isqaan iyo iyo dabdi badan kii dabdiga iyo itqaanka badnaa riwaayadiisu maxfuud bay noqon kii markaa isagu iqadaba ahaa babduuxa sire laakiin laga raajax noqdayna riwaayadiisii shaad baa la odhanaya mudarib laguma magacaabayo haddii meeshii dee nin iqa ah oo xadiidkii wariyay dad kaleo aan iyagu iqaadayn ama ducafayn kuba khilaafeenna isaga ninkii iqadaa ah, xadiidkiisiina macruuf baa lagu magacaabaya dadkan aan iqaadkaba ahayn xadiidkoodii iyagu ay ku khilaafeen sin ay ama kayfiyadii ay u wariyeen ay ku khilaafeen ninkan iqaadaana munkar baa lagu magacaabaya marka labada xaalaba lama odhanayo mudarib ee wixii shuduud ama munkarka midkaana waxaa lagu camalbalaya raajixa ama maxfuud ha noqdo ama macruuf ka kalena waa shaad oo daciifa ama munkar oo daciifa oo qaybtii hore mare ayuu odhanaya noqonayaa mudarib noqon maayo ee mudaribku waa marka aan la kala raajax yeeli karahayn ay siman yihiin riwaayaadkii haddii la jamcin karayana iyada mukhtalifu lxadiid nooc la yidhaha inoo dambeeyo oo waa la jamcinaya iyadna mudari markaa laguma magacaabayo walaysa ma ahaaninoo minhu ay min almudaribi mudaribkii ka mid ma ahaa xaysu meeloo bacduhaa awjuudaa bacdiyeed rajaxa uu raajax noqdo bal nukru diddin macnaha waxa weeyaan waa nukri ama munkar didkii aw shuduuduhu ama shuduudu dindino waa shuduudo didkii ayaa wadaxa cadaaday oo muuqanaya oo halkaa munkaro didkii unbuu noqon ama shuduudo didkii ka isagu raajixi kuwa markaa marjuuxina munkar ama shaad buu noqon taawe almaqluubu maqluubkii ayuu mabxadkiisii kan yahayba alqalbu fi lmatni wa fi lisnaadi qar ima biibdaali aladii bihi ishtahar biwaxidi nadiirihi liyuqriba aw jacli isnaadi xadiidihi ijtabaa alqalbu qalbigu qara waa sugnaaday filmatni matnigii ayuu ku sugnaaday iyo wa fil isnaadi isnaadkiiba oo qalbigu wuxuu gelayaa matniga uu galaa isnaadkana uu galaa marka dee matniga marka uu gelayo waa iyadoo ama waxa weeyaan dee inta badan waxa deecnaa mashhuur u ahaa ama macruuf u ah waxaynu leeyahay oo kayrkii la siiyo un de matalan xadiidka saxiixa muslim ku suganoo rajulu taصadaqa bisadaqati akfaa xataa laa taclama yamiinu maa tunfiqu shimaalu ilaanii midigtiisa ogaan waxay bidixdiisu bixinayso infaaq midigtii ayaa mashhuur ku ahayd ama lagu yaqaanay imakana waa tan bidixdii loo sugay waxaana weeye xadiidkii bacda ruwaati unbuu ku dabagedoomay wuxuu hase saxiixaynba dhaco bal muslimba duruqdiisa kale xadiidka uu ku wariyey xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu markaa kani waa qalbi matni weeye taasi waa mid ama xagga isnaadka isagaa labadiisa qaybood inoo sheegaya oo wuxuu dhaha alqalbu qalbigii qarra waa sugnaaday fi lmatni buu ku sugnaaday oo matniguu gelayaa wa fi lisnaadi isnaadkiina waa ku sugnaaday matniga markuu yahay waa ka aan soo sheegnay isnaadkiina waa kan oo imaa biibdaali ladi imaa biibdaali ladii kii bedelitaankii inuu yahay ishtahara shuuroobay oo markaa kii bedelitaankii ishtahara shuhuroobay bihi isaga macnaa ishtahara uu shuhuroobay xadiidkii ay ishtahara alxadiidu bihi isaga uu ku shuhuroobay isaga lagu yaqaanay biwaaxidin mid lagu bedelo midkaasoo nadiirhi isaga nadiirkiisa u dhigmo oo dabaqadiisa oo dabaqa ahaan kula siman yuqriba si uga qariib yeelo aqraba macnaa waa jaa bi shayin qariib waa wax qariiba markuu la yimaadee aqraba yidhaaha macnaa deetana markaa wajan xadiidkii lagu aqoonon macruuf ku ahayn oo dadka agtooda qariib ku noqonayaan si uu la yimaado dadkii marka ay uxiiseeyaan oo ay arkaan dee waa sanad aanma waj aan dadka kale agtiisa ka helayna ay uga wariyaan isaga u raqbeeyaan oo liyuqriba si uga qariib yeelo manaa liyuqriba bihi cala annaas oo manaa ula yimaado wax qariib oon dadka agtoodii macruuf ku ahayn oo si aan dee lagu wari jirin oon macruuf ku ahayn taasi iyadu waa mid oo wuxuu markaa ka leeyahay waa xadiis baa matalan dee sanad buu lahaa matnina waa lahaa sanadkiisiina raawi baa macruuf macruufkaa warinayay matalan waaba xadiis dee ibnu cumar laga warinayo inankiisa saalim ibnu cabdillaahi ibnu cumar lagu yaqaano inuu cabdillahi ibnu cumar ka wariyo markaasaa muxuu ula imanayaa hadiyo goor dadka dacafada ama mutrukiintaaba waxaan samayn jiraybe saalim buu meeshii ka saarayaayo naafic buu ku bedelayaa naaficna waa nin la siman isaga waa nin isna ibnu cumar wax ka wariyoo lagu yaqaano waxaana taa ay ula yimaadaan inta badan waa iqraab daraadi iqraabkuna waa wax qariib oo lala yimaado dadka haltooda aan macruufku ayno dee xadiidkii markuu saalim lagu warinayo sheekhadii baa ku wada wariyey marka waa wax macruufa ah. cidna markaa shaksigii dee isagu aan waxa weeyaan waxaa la arkaa inay dee cidna inaanay isaga agtiisa waxaa ku sugan ee uu ku warinaya aan laba raqbayn oon la xiisayn laakiin haddii uu markaa aan saalimun mooye naafic lagu aqoon oo markaa uu naafic markaa xadiidkii uu kuma bedelo dadkiina agtooda taasi macruuf kumay ahayn waa sanad cusub oo xadiidku yeeshay waa la xiisaynaya la raqbaynaya markaa weli isaga laga warinayaaba dadki ay raqbaynayaanoo taas bay ula iman jireen oo dee khaalifta curafa yidhaaheen ba haddaad doonaysa in lagu barto dee dadka un khilaafun oo dee dadka waxay wadaan wax ka duwan la timaado kollay mashhuur baad iska noqo macruuf haddaba in markaa liyuqriba iqraabkaa daraaddeed had iyo goora dadkii wadaaciinta ahaa ayaa waxyaalahan samayn jiray iskubedelka caynkaasa la iman jiray sidee iyagu waxaan ay warinayaan looga qaato looga wariyo taas haddii kale dadkii kale lagu kalsoonaan baa laga warinayaa tanoo waa wixii ay dadka lagu kalsoon yahay hadday warinayaan ay wariyaan cidi iyagama raqbaynaysa riwaayadooda kaasi iyadu waa mid oo markaa muxuu idhi imaa biibgaali ladhihi kii bedelitaankii inuu yahay ishtahara uu shuhuroobay xadiidku bi isaga uu ku shuhuroobay biwaaxidin mid lagu bedelo midkoo nadiiri haddii aanu isaga la sinayn waxay arrintu noqonaysaa kadib iska cad nin isaga la simanoo la dabaqaa liyuqriba si uu qariib yeela liftawan lidlaaqo macnaa waliyaatiya bishayin qariibna way wax dadka korkoodii qariibba ku agtoodii uu la yimaado kaasi waa mid aw jacli isnaadi xadiiii aw waima bijacli isnaadi xadiiii waa xadiidkiisa xadiidkaa isnaadkiisa yeelid uu yeelo xadiidkaasoo ijtaba uu doortay bal nacta uga yeerba xadiidkan markaa ficilkan ijtaba uu doortay oo isagu soo doortay liaakhara waa limatin aakhara xadiid kale uu yeelo wa cagsu cagsigiina waaqicun ku dhacayo weeyaanoo matnigaasna dee waxa weeyaan sanad kale oo isaga kiisi aynu u yeelo iqraaban iqraab daraaji oo tan way iyadoo sanadkii oo dham la wada bedelay haddana waa si ay wax qariib oon dadka agtooda macruufkayn loola yimaado iqraab daraaddeed aw amase mumtaxinan xaaliyo isagoo imtixaanaya markuu taa uu la imanayo oo isagii uu imtixaanayo haddii mumtaxanan bacdigood siday ku dabdiyaan lagu dabdiyana halkan baa de walowla mafcuul laa jirayd master bay eeda taasna master mimiya ayay noqonaysaa mumtaxanan macnaa imtixaan daraaddeed si labadood isu waafaqaan ka ahli baqdaada ka ficil ahli baqdaade reer baqdaad ficilkoodii kaleba weeye markii de ay bukhaari umuuro saasa ku imtixaaneen xakaw way soo naqliyeen culimmadii oo qisasaasa ayay kutubtooda ku sugeen ay diiwaangeliyeen ay soo wariyeen weeye xakow oo markaa tanna waxay noqonaysaaba ee waa arrimo aynu kutubtii horeba ku soo marraye xadiidkii nin ka mida meeshii lagama saariya sanadkiisiye sanadkii oo dhan baa la qaadayaaoo matni aankiisii ahayn baa la siinayaa matnigaasna sanad aankiisii ahayn baa isna lala xidhiidhinayaa markaa dee markay loo baahan yahay in lala yimaado markay xaajadu dhammaatana wixii sideedii hore lagu celiyo si aan dee inay waxaan xadiisnimo aanay ugu sugnaanin ay taa dee kolley shardigeedu noqonayo a'immada qaarkoodna ficilka caynkaasaba ay inkireen haddana dee bukhaari iyo a'imo kaleba way ku sameeyeen iyagoo bal imtixaan u jeeday shaksigan xifdigiisa ay ku hubsadaan oo qaaliban taa waxay ula imanayaan ninka markay doonayaan bal nin mutqin oo xaafida inuu yahay in kale inay iska hubsadaan iyo inay bal nin talqiin aqbalayo macnaa wixii lagu yidhaahaba iska qaadanayo iska aqbalayo dee isagii markaa fadaane ama fahmale uu umuuraha ku kala soco riwaayadiis iyo wixaan riwaayadiisayn ama axaadiista guudahan ayay wax isu weydweydaarin jireenoo markaasay ku dul aqriyi jireenoo hadduu gartana dee xifdigiisii baa la ogaanaya itqaankii haddii waxyaalaha garan waayena dee waxaa loo arkayo inaan xifdiba lahayn ama talqiin iyo wixii marka afka loogu rido un beerkaasaas ka aqbalaya uno waxa weya wuxuu maqlo un aqbalayo marka aan riwaayo u helayn asal ahaan iyo in wax laga qaato taas bay ku ogaan jireenoo imtixaanka adigu taas bay ula yimaadeen hubsasho ay shaksiga ku hubsanayaan itqaankiisa iyo xifdigiisa qisadii daa bukhaari iyo dhex martay reer baqdaadna waa ti aan xataa sharaxii bayquniyo kusoo aragnay oo marka awjacli isnaada xadiidii xadiidkaasoo ijtabaa uu doortay liaakhara limatn aakhara matni kale uu yeelo wa cagsu cagsigina waaqicun oo maxay ah islama tigiina xadiid kale dee sanad kale uu yeelo iqraaban iqraab daraadeed oo si wax qariiba uu yimaado kii horu markaa kani la noqon aw mumtaxinan xaaliyo shaksiga san la imanaya xaaliyo isagoo wax ku imtixaanaya ama mumtaxanan xaali imtixaan daraaddeed iyadoo loola imanayo masalmiimiy ka ahli baqdaada reer baqdaad ehelkoodba weeye wixii ay ka ficli ahli baqdaada wey xakaw way soo naqliyeen taas oo qisasaasa ayay a'immadu soo naqliyeen waana taa sharaxba ku sugan idinkaan eegan doono wahuwa yusamaa cindahum bisariqa waqad yakunu alqalbu sahwan adlaqa wahuwa markaa kan waa qalbigi khaasatan waa marka raawi raawi lagu bedelo subxaanahu shaarixan ilay waxaa roonaydba wadaaka isagoo idhaahnay mid baa ka sokeeyeybe bal dee sharaxan cusbo waxaad moodaa in cibaaradan dambe kuba sharxo qalbigii guud ahaan ka dhigay laakiin ka macruufkii waa tan tanu dee shaarixani leeyahay waa markaa waa kaas oo marka raawi raawi lagu bedelo ee raawi xadiidkii lagu yaqaanay inta meeshii laga saaray raawi kale halkiisii la dhigo iqraab daraaddeedna waxaa loo sameeyo tusamaa waxaa lagu magacaabaa cindahum muxadisiinta agtooda bisariqati sariqa ayaa lagu magacaabaayo markay ruwaadda qaarkood ku sifaynayaan axaadiista inuu xada ama yasriqu lxadiida ay leeyihiin waa markaa raawiga caynkaasi ee raawi xadiidka lagu yaqaanay intuu ka saaro ama meeshii ka qaaday raawi kale halkiisii dhigayo kale taas bay sariqa yidhaahaan oo markaa had iyo goorno dadka abaacinta ama dee wadciga xadiidka lagu yaqaanay ayaa waxyaale la iman jiray oo samayn jiray weeye oo markaa kaa raawi raawi lagu bedela iqraab daraaddeedna loogu bedelo sariqay yidhaahaan oo muxadisiintu sariqay yidhaahaan raawigana way ku sifeyneen yasriqulxadiida ayaabay yidhaahaanba wey waqad yakuunu inuu haadaa la arkaa alqalbu qalbigii sahwan sahwi ba u noqdo qalbigii isnaadka la qalbiyey ama mataga la qalbiye sahwan oo ujeeddadu camdina waaba taawi nooga soo hadlo camdina qalbigani u dhacayaa sahwina inuu u dhacaaba la arkaayo shaksigu isagoon waxaan u kasin ama aan camdi aanay ahayn qalbi uuga dhaca sahwi ama sanad ha isweydaariyo ama matnigiiba ha isweydaariye adigu qalbi uga dhaco sahwi uga dhaco wey waqad yakuunu inuu hadaa la arkaa alqalbu qalbigii sahwan inuu ahaado adlaqahu xaal uu idlaaqay raawi macnaha isagoo dee dakarahu mutlaqan way sheegan isagoo iska idlaaqaya wuxuu camdiyey aanay jirinee sahwi ay tahayba oo markaa waxa weeye dee ma iyada sahwi ugu dhacown adigu matigii ama sanadkiiba qalbigii kuba sugnaa misaal dayn horena usoo aragnay uu dhiganayana waxaaba ka mid a xadiidkii adigu xadiid ahaa rasuulku salawaatu wasalaamu alayh idaa qiimat salaatu falaa taquumu xataa tarawni ayaa waxaa jariir ibnu xaasin baa wuxuu ka wariyey haabit albunani haabitna anas xadiidkiina marfuuc buu ka yeelay waxaana xadiidkana waxa dee lagu yaqaanaa sida kutubta saxiixaba ku sugan yaxya ibnu abi katiir wariyo cabdillahi ibnu abi qataade ka wariyo cabdillahi ibnu qataadena aabihii oo abi qataade uu rasuulka ka warinay saas bay bukhaariyo muslim ku wariyeen markaa waxaa dhacay baa la yidhi oo sababta markaa dee jariir ibnu xaasimna waa nin markaas fiqa ahbe qalbigan isawi buu ahaayo manaa in xajaaj la yidhaaho markaa xajaaju sawaab ayaa majlis adigu iyadoo majliskii haabitulbunaani la joogo ayaa xajaaju sawaab xadiidkii uu sheegay waxaanu ku wariyey dariiqaa hore yaxya bnu abi kasiir jaliiloo majliska fadhiyeyna wuxuu qaatay uun ninkan majliskiisa la fadhiyo ee haabit inuu xadiidkiisii oo isaga laga warinayo ninkan kale haba sheegee haabit laga warinayo haabitna dee anas buu laasimo haabitna dariiqiisii macruufka uu ku warinayo anas ku warinayo uu qaato si u maleeyuu ku wariyey arrintuna sahwibay ahayd halka wahamka iyo qaladku uga yimina taas baydo majliskii haabit baa la joogay dee xadiidku sidaa kutubta saxiixaa ku sugan dariiqaas laguma wariyo dariiqa abi qataada lagu wariya markaa tani waxa weeyaan sahwi ka dhacay isaga wuxuu camdeeyey maa ninkuna waa nin siqa oo macruufa ah. dee jariir ibnu xasan waa rijaalu saxiixba ka mida waa sahwi ka dhaco kolkol inuu qalbigu sahwigaa noqdo ayaa la arkaaba weyo kollay taa horeba dee xataa laa taclama yamiinu maa tunfiqu shimaal iyaduba sahwi unbay ahayd raawi ka dhacay wax markaa loo camdiyey may ahayn waqad yakunu alqalbu sahwan adlaqahu xaalu ilaaqay bal qalbigiina halkaasaan kaga baxna almudraju mudrajkin macnaha waa almudraju fiihi waa kii isaga dhexdiisa wax la geliyey ama waxaan isaga ka mid ahayn la raaciyey ayuu mabxadkiisii kan yahay wa mudraju lmatni bian yulxaqa fiih أwlه أو وصل أو ضرف كلاam raaw ma bilaa فصl وda يcرف bالتفsيr في أخرى kda marka wuxuu hi mdrjka laba u kala baxsaayo mdrj اmtn iyo mdrj اsنaad macnaha waa mid mtigiisii waxaan sidaa ka midah in la raaciyey iyo mid isnaadkiisii waxaan dee isagii adigu wax kale la dhex geliyey kaasba labadaas u kala baxaa marka wuxuu inoo tacriifinayaa kii hore wuxuu hi waa mudrajulmatni matniga mudrajiisa ama kii dee matnigiisa wax la raaciyay nooca adigu mudrajulmatni la ydhaho asalku waxaa la dee waa almudraju fii matniga bian yulxaqa in la haleeshiiyo weeye fii awalihi matniga bilowgiisa la haleeshiiyo aw wasadin ama se dhexdiisa la haleeshiiyo aw darafin ama se daraftiisa waa aakhirkiisa la haleeshiiyo kalaamu raawin raawi hadalkii ma waa saa'idee laakiin ta'kiid waa aya raawin kaana weeye raawigaasi ku doona ha ma ama saxaabaada ama man duunahuba ha noqdee adigu waa raawi uun ku doonaba ha noqdee hadalkii la haleeshiiyo bilaa faslin kala sooc la kala soocayo kalaamkii rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh matiga xadiidka ayo raawigan kalaamkiisa iyadoonay jirin kaas baa waxa weeye la yidhaaha mudraj oo markaa waxay noqonaysaa uun waa matnigii xadiidko waxaan isagii ka mid ahayn oo laakiin aan dee laga soocinoo shaksiga qaa'ilkaa sheegidiisa ama magacoogisa waxyaalaan lagu soocin adugu la raaciyo ama xagga horaha ka galo aadna taasi waa u yaryahayba bal xaafid xajar xadiidun mooyaane wax kalama soo helin al adigu ama dhexdiisa ha noqoto waa ka badan yahay walow saaxiba taysiir suyuudi baa malaha hadalka uga yar horeeyo meelow ka yar qaatee uu waxa weeyaan uu sheegto in aanu dhexdiisu ay ka yar tahay awalkiisa adigu ama dhexdiisa ha noqoto ama akhirkiisoo badan ba noqotee waa marka xadiidkii waxaan isaga ka mid ahayn la raaciyo iyadoon fasli jirin haddii fasli jiro qaale fulan la yidhaaho oo markaa matnigii iyo waxaan aan isaga ka mid ahayna kalaam raawiya ama istinbaad ha noqdo ama xukm uu xadiidka u deliishanayaba ha noqdee waxa weeyaanun ama wuxuu de xadiidkii ka fahmaya ha noqdee shaksiga qaa'ilkaa lagu kala sooco markaa mudrajma noqonayso mm. ee waa la israaciyo shaksigan xaqiiqada ogeyn markaa wuxuu qaadanayaa inuu xadiidkii marfuuca dhammaan wada yahay kaas baa mudraj la ydhaahaa wamudrajulmatn bian yulxaqa in la haleeshiiyo weeye fii awalihi fii awali lmatn aw wasadin amase wasad almatniba aw darafin ama se darafa matni aakhirkiisiia kalaamu raawin raawi hadalkii la haleeshiya ma aya raawin kaana bilaa faslin ay waxway iyadoon la kala soocin oo matnigii iyo kalaamkan kale aan la kala saarin haddaba wuxuuhi wadaa idraajkan dee matniga waxa weeyaan sidaas oo kale waxaan say ka mid ahayn loo raaciyey yucrafu waxaa lagu garanayaa bitafsiili amsilada waan iska dhaafay dee kitaabkan way inoogu sugantay hore inuu soo wada aragnay waxyaalahan wax inagu cusub maaha yucrafu waxaa lagu garanayaa bitafsiili soocid la sooco qadarkii mudrajka ahaa mudraju laga sooco fi ukhraa fi riwaayati ukhraa riwaayo kale oo waxaa lagu gartaa idraajka jira iyadoo riwaayo kale ay timaado intii mudrajka ahayd mudraju oo matnigia laga sooco taas waa lagu gartaa amtiladan hore inuu aragnay halka shaarixma u idiin dhiganaya kadaa saasoo kale ayaa dee sida taa horeba lagu garanaya waxaa lagu garanayaa binasbin raawin aywa yucrafu waxaa lagu garanaya kadaa sida dee tafsiilkaaba loogu garanayo binafsi raawin raawi caddayntii oo raawigii ayaa sheegay inuu isagu kalaamkiisii tani ay tahay ama uu raaciyeyba taasna waa lagu garanayaaba oo markaa raawi cadayntii ayaa lagu garan sida cabdillahi bni mascuud laga soo naqliyey isagoo man maata laa yushriku billahi shayan dakhala aljanna waman maata yushriku bihi shayan dakhala annaar taas buu wariyoo markaasaa wuxuu ihi in anigu kelimaan idhi rasuulka ilaahina salawaat ullahi wasalaamu aleyh kelimo kaluu yidhi waa macnaa ujeedada jumla weeyaane ayuu riwaayo ku yidhi markaasaa waxaa dhacday dee taasi cibaaradu ay faa'idaysay labadan jumlo mid aan ibnu mascuud kalaamkii inay tahay riwaayo saddexaad baa timi oo kelimada markaa qowlkiisii inay tahay waman maata yushriku bi shayan dakhala annaar taas inay tahay caddaynaysaba ayaa timi haddaba raawi naskii ama caddayntiina waa lagu garanayaa raawigo caddeeya aw imaamin amase imaam cadayntii oo imaam a'immadii xadiidka ka mid ah ikhtiraaca badan riwaayaadka u lahaa ayaa wuxuu caddeeyeyba in kalaamkani kalaama fulaan uu yahay xadiidkii aanu ka mid ahayn iyo daraajada meesha uu jiro taasna waa lagu garanaya waxaa kaloo lagu garanaya sida hore aynu usoo aragnay iyadoo dee ay mustaxiil tahay rasuulku inuu hadalkan ba yidhaaho sida xadiidkii saxiixa bukhaari dhacay waladii nafsi biyadi lowla jihaadu fii sabiilah walxaju wabiru ummi la axbabtu an amuuta wa ana mamluukun iyadoo ay la socotay lacabdilmamluuki ajraan xadiidka marfuucu yahay ee rasuulku asalaan waxyaalaan kama soo fuli karo hooyo u noolamay jirin tama raqina iyadoo ilaahay fadilo khalaa'iq oo dhanba ka fadilay addoonnimo kuma tamaniyayo waa kalaam abi hurayra marka inuu hadalkani rasuulka uu kasoo fulo mustaxilnimadiina waa lagu garanaya wy waayo aw imaan wawaha waxaa daciifay waxaa taan daran buu leeyahay oo aada u yar adag weeyaan ujeedada waa daciifka waa macnaa waxa adag cirfaanhu garashadiisa ee mudrajkii la garto fii wasadin marka uu dhexda ku sugan yaha u weliha ah. ama riwaayadka bilowgoodii khaasatan dee kalaam wada socdo jumlooyin isku cadfan oo iyo wax lamida ah isugu cadfan markay arrintu ay tahay matingii iyo qadarkii la markaa la raaciyeyba ay sidaa tahay ee uu dhexna ku jiro ama uu bilow ku jiro aad bay yar adagtahay in la ogaado oo dhibyaraan lagu ogaado waayo dee jumlooyinkii isku cadfanaa sheegasho la sheegtan jumladani inay mudragtay tan kalena dee mudraju ay tahay iyadoo isku wada cadfayn waa sucuubo badan awalka kolkol akhirkuna saas way ka iman kartahay laakiin wuxuu leeyahay dhexda iyo markuu aakhir awalka ku jiro waa yar dhib badan tahayba sidii lagu ogaan lahaa idraajka meelaha dhacay weeye wawaha waxa daciifo taag darano macnaa culus dhib le weeye ood macnaa cirfaan u garashadiisa la gartay mudrajkii fii wasadin markuu dhex ku sugan yahay oo awaliha ama bilowgeeda uu ku sugan yahay riwaayadku macnaa awaliha waa awalin markaa dee riwaayadka ama xadiidka bilowgiisa oo awal fii wasadin waa fii wasad axaadiia oo awaliha awal axaadiid wey damirkaas yani axaadiisa bilowgeedu marka uu yahay taas way yar adag tahay si lagu ogaadaayo macnaa sucubo badan bay leed u leeyo ma sahlana in la garto marka udarajku dhexda uu ku sugan yahay ama awawalka uu ku sugan yahay khaasatan jumlooyin isku cadfanu ay tahay wax kala soocayoo lagu kala garan karaana aanu jirin way yar adag tahay in daraj halkaa hore loo ogaado kaasi mudrajkii matniguu ahaa marka wuxu uhi wamudrajulisnaadi matayni rawaa bisanadin liwaaxidin wadaa siwaa darfin bisnaadin fayarawi waa mudrajulisnaadi isnaadka mudrajkiisa markaa mudrajulisnaad lagu magacaabaa rawiya matayni wey isagana markaa mudrajulisnaadkii oo kaa isagu dee mudqaybo wey horta aqsaan buu noqonayaaba markaa mid ahani waxa weeyaan rawa waa warinayaa oo raawigi matnayni waa mafcuul soo taqadumee laba matni ayuu warinayaa bisanadin sanad baanu ku warinayaa liwaaxidin mid ahaan u sugnaaday oo maxay waa qaybtii ugu horraysee ninkani laba xadiid oo laba isnaad kale leh ayaa agtiisa kuba sugnaa mithaal ahaan xadiidka alacmaal oo sanad gaara lahaa bunya alislaamu calaa khamsino sanad gaara lahaa labadii laba isnaad buu ku kala leeyahayba markaasaa maxaa dhacaya labadii isnaad ee labadii xadiidee taas markaa uu kuba wada sugnaa mee labada isnaad kale lahaa ee isagu warinayay ayaa raawi ka warinayaayoo intuu labadii isnaad mid ahaa sheego ayuu labadii matni israacinaya marka matiban isnaadkiisii la sheegin isnaadkii markaa matigan kan kale ayuu dee mudraju markaa maanta ku yahay oo ujeedadu laba xadiid oo laba isnaad kale loo agtiisa ku sugan ayaa laga warinayaa isagu laba isnaad buu ku kala lahaa raawigii ka wariyey baa labadii xadiid intuu wada sheego ayuu sanad keliya ayuu ku gaabsanayaa oo sanadkii kii kale aanu sheegayn khilaafka ay sanadka isku khilaafsan yihinna aanu sheegahayn markaa taasi iyadu waa qayb ama waa qayb oo waa markaa labadii xadiid ama labadii sanad mid ahaan baa kii kale mudaraj ku ah rawaa waa warinayaa matnayni laba matin buu raawigu warinayaa bisanadin sanad buu ku warinoo liwaaxidin mid ahaan u sugnaaday labadan matin taasi iyadu waa mid qaybtii labaadna ama qismiga labaad ee mudrajulisnaadka waa kano wuxuu uhi wadaakan oo waxa weeyaan dee xadiidkii ah ayuu warinayaa raawi xadiidkii buu warinayaaba siwaa darfin ay siwaa darafin in uun mooyaane oo xadiidkii ka mida ah. oo bisamadee bal rawaaba ayaynaan qadarine mawadaa xadiidkii siwaa darafin qayb xadiidkii in ka mida uun mooye biisnaadin isnaad buu ku sugnaaday oo isnaad buu isay ku warinaya laakiin daraftaa iyo qaybtaa xadiidka ka mid ah isnaad labaad buu ku wariyey fa yarwi waa warinayaayoo raawi alkulla dhammaan ayuu bihi bilisnaadi ku warinayaa tanna waa qayb kaleo kollay waa tii sharaxa sirqaniya aan ku soo aragnay waxa weeyaan macnaa xadiid baan in warinayaa xadiidkaas intiisa badan isnaad buu ku wariyey laakiin in xadiidkii ka mida isnaad labaad buu ku wariyey xadiidkii caynkaasaabaa ninkii laga warinayaayo xadiidkii oo dhan oon la kala reebin ayaa sanad labadii sanad mid ahaan ama sanadkii dee xadiidka intiisa badan uu ku warinayey ayaa lagaga warinayaa marka xadiidkii dee qaybo kamida ah ayaa mudraj sanadkeeda uu ku noqonayaa sanadkii inta badan ee xadiidka oo misaalkana horeaynuu soo aragno sharaxii sarqaana dib ugu laabmi kartaanba ama halkanba waa ku sugan yahay waxa weeyaanuun xadiid buu ninkani warinayey laakiin xadiidkaas ayuu intiisa badan sanad buu ku warinayey in ka midana sanad kale xadiidkii baa isagii laga warinaya halkii la kala saar ilaahay dee siduu ku kala warinayay labadii sanad la sheegi lahaa ayaa ninkii ka wariya xadiidkii oo dhan intuu israaciyo ayuu sanad ahaan oo inta badan xadiidka sanadkii uu ku warinayo ku gaabsanaya daraftana ma sheegayo inay sanad labaad ama intan xadiidka kale ka midi ah, inay sanad labaad leedahay ma sheegayo taasna waa damid oo wuxuuhi wadaa xadiidkii siwa darafin darafun mooyaane biisnaadin isnaad buu ku sugnaado raawigan isnaad buu ku warinayaa laakiin daraftaa isnaadkanuu ku warinayaa fa yarwi warinayaayo raawi isagii buu ka warinayaa alkulla dhammaan bihi bil isnaadi isnaadkii haddii aan dee sida icraabtiisa wadnaa aw ama rawaa waa warinayaa raawigii daa xadiidkan siwa darafin darafun mooye biisnaadin isnaad buu ku warinayaa inta kale se daraftaa isnaadkale ku wariyay fayarwi uu warinayaayo raawi isaga ka sii warinayay alkulla dhammaanba bihi isnaadkii hore ayuu ku warinayaa cibaaradii xaafid bnu xajarna nusana waa ka halkan shaarixu soo dhigtay wala meelo dhacday dee aani an yakuna almatu cinda raawi ilaa darafan minhu fiihi baa halkan i taalle waa fainahu halkaas dee marka haddaad nusao ku laabantaan ku arki kartaan aw bacdi matnin fi istiwaahu yashtabi tanin aw amase adraja waa qayb saddexaade adraja wuxuu dhex gelinayaa bacda matni matni bacdigii buu fi istiwaahu waa xadiid barhkibuu xadiid isaga kale oo ka soo haroon isaga ahayn buu ku darayaa yashtabihu xaal uu dheehgelayo uu xadiidkan kale ku darsamayo taas waatanna waa maxay ninkana xadiid buu sanad ku labaadna sanad buu ku warinayey waana kolay laba xadiisoo dee meelo qaarkood iska shabahayey markaa raawi baa labadii xadiidka markaa xadiis ahaan buu ka wariyey sanadkiisibu xadiiskii ku wariyey matigiina waa wariyey laakiin matigii labaad ama xadiiskii labaad buu jumlo kamida ku soo daray kan oo jumlo kamida waa jumlo xadiidkii ka mida ayuu sanad xadiidkan labaad kusoo dhex daray iyadoo sanadkii xadiidkan laakiin aanu dee wax kale kusoo darin sanadkii unbuu ku wariyey laakiin jumlo xadiidkii kale ka mida sanadka kale lahaa ayaa halkan soo raacday misaalkana horena waan usoo aragnay waaba dee xadiidkii laa tabaaqadu walaa taxaasadu walaa tadaabaru walaa tanaafasu xadiidkaas bay aimadu yidhaaheen qowlkan walaa tanaafasu imaam malikna waa warinayey waa xadiid labaad oo kale oo imaam maalik wariyo oo isaga iyaakum wadonna faina donna akdab lxadiid walaa tajasasuu walaa tanaafasuu ayay la socotay ee xadiidkan ah laa tabaaqaduu walaa taxaasaduu walaa tanaafasuu lama socoto ee ibnu abi maryam ayaa xadiidkan markuu imaam maalik ka wariyey ayuu jumlada walaa tanaafasuu ayuu xadiidkan kale kusoo daray iyadna xadiid labaad oo sanad labaad leh oo uu markaa imaam maalik abisinaad acraj can abi hurayra ka wariyo ayuu ahaa kan horena zuhri buu ka warinaya zuhrina anas oo taasna waa mid kale oo aw bacda matnin aw adkala uu gelinayaa bacda matnin fii siwaahu oo wax isaga ka soo hadhay ishtabiha xaal uu dhehgelayo wey aw qaalahu jamaacatu mukhtalafaan fii sanadin faqaalahu mu'talifa wey ama mu'talafa aw amase qaalahu xadiidkii way wariyeenoo jamaacatun jamaaca ayaa warinaya mukhtalafan xaal mid laysu khilaafay fii sanadin sanadka oo sanadka ay ku kala duwan yihiin faqaalahum macnaa fadakara canhuma wayaan waa iyagii buu waxa weeyaan ka warinayaa raawi oo uu ka sheegayaa xadiidkii uu ka soo naqlinayaa mu'talafan ay daw itilaaفin iswaafaq ama itifaaqa xaalayin kuwa u saaxiib haddaan master mimiya ka dhigno dee waxa weeyaan mu'talafan xaal yahay mid adugu ama ay xaal ay kuwa itifaaq u saaxiib oo isku wada waafaqsan waatanna waa maxay xadiid bay jamaaca warinayeen waa xadiid keliya E, laakiin sanadkii bay ku kala tagsanaayeen oo markaa ani sanadka iskumay waafaqsanayn bal maalan barhkood baa dee nin siyaadihii riwaayadooda uu ku sugnaa ama nin sugay kuwa kale aanay sugin nin baa rag jamaacadii ka wada wariyey oo la wada kulmay jamaacadii dee halkuu ka kala saari laha odhan laha hebedla sidaasuu ku wariyey hebedla xadiidka sanadkiisu saasuu ahaa ayuu sanadadii mid ahaan ayuunbuu wada taxayaa markaa qola ayuu ama midbuu sanadkiisii ayuu ka tegayaayo kan kale mudraj ku noqonaya misaalkana horeaan usoo aragnay halkana waa inoo yaalaaba oo maalan waa xadiidii maka cabdiraxmaan ibnu mahdi uu wariyeyo sufyaan athawri iyo wasil markaa iyo mansuur uu ka wari markaa adigu sufyaan athawri baa warinayey markaa wuxuu ka warinayay wasil iyo mansuur iyo axmash waa saddexdaa can abi waailin can camr ibni shuraxbiil can cabdillaahi ayu markaa ayu dambi acdama xadiidkiisii wey anaa waxa weeyaan xadiidkan saddexan ee wariye wasil iyo mansuur iyo acmash ayaa mansuur iyo acmash waxay ku wariyeen iyagu tan waxay ku wariyeen xadiidkan abi wail bay ka wariyeen abi wailna camr bnu shuraxbiil buu sheegay camr bnu shuraxbiilna cabdillahi bnu mascuud ama isagu waasil xadiidkan markuu ka warinaya abi wail camr bnu sharaxbiil buu sheegine can abi wail can cabdillahi abi wailna cabdillahi aad buu ula kulmo waa asxaabtiisiiba eh, laakiin qoladani waasiday sugan isna waasidadaan buu sugan xadiidkan baa markii sufyaan uthawri wariyey khaasatan dariiqa cabdiraxmaan ibnu mahdi ayaa maxaa dhacay saddexdoodiiba in la jamciyey oo waasili iyo mansuur iyo axmash laysu geeyey markaasaa abi waa'il can camr ibni shuraxbiil can cabdillahi in sanadkii laga dhigay lamana odhan waasi camar uu riday oo camar buu sheegin lama odhan waa laga aamusay daahirka markaa muxuu noqonayaa waa isla inuu camar sugay buu noqonayaa oo taas baa dee markaa loo qaadanayaa markaa sanadkii camarna ama wuxuu mudraj ku noqonaya qoladan kale me sanadkii waasilna qoladan kale sanadkoodii buu mudraj ku noqonaya taasna waa tan imanka ugu dambaysa ee uu sheegay oo wuxuu idhi aw qaalahu xadiidkii way wariyeenoo macnaa rawaahu jamaacatun jamaaco mukhtalafan xaaliya mid laysku khilaafay fii sanadin sanadkiisii laysku khilaafay faqaala hum macna waa raawi iyaga ka warinayay oo faqaala hum macnaa waa rawaa canhum weeyaane faqaala hum waa yidhi macnaha wuxuu ka soo naqliyey iyagiiyo xadiidkii ayuu ka soo naqliyey mukhtalafan ay daw itifaaqan xaalayiin kuwa iyagu iswa itifaaq u saaxiib oo xadiidkii isku wada waafaqsan oo macnaa sanadkii aan ku kala qadsanayn taasna waa kii ugu dambeeyey marka wuxu uhi wakulu da muxaramu waqaadaxu wacindiya tafsiiru qad yusamxu wakulu da madkuurkaa dhammaantii waa qaybahaasoo dhan mati iyo sanadba muxaramun waa ku xaaraan weeye waayo dee qowlkii oo cid aan lahayn loo nisbeeyaa ku sugan waxa haddii marka uu yahayna xadiidka aan rasuulka ilaahay xadiidkiisii ahayn oo shaksi kalaamkiia oo rasuulkii loo tiiriya ayaa ku sugnaanaya muxaramu weeye kol haddii loo camdiyayo camdeeyo waqaadixun shaksiga la yimaadee waxaan u badheedhana mid dhaawacayo qoomayo weeye oo ku daciif noqonayo riwaayadiisiiba markaan la aqbalin saaqid alcadaala u noqon ninka waxyaalaha sameeya cadaaladiisa ay dhacayso aan riwaayadiisana la aqbalahaynba wakulu daarkaa dhammaantay muxaramun waqaadixu marka wuxu uhi suyuudi siya daaro kaleba ay yidhaaheen aniga agtayda التفsيr تفsيr معنaa ma udrija لتفsيr qريb wey lafdi qريب oo xadiidkii ku sugan tafsiirkiisa wixii loo raaciyey qad yusaamaxo in laiska dhaafo ayaa la arkaa la fudaydsado la iska ogolaado oo la saamaxo ujeedadu rag dee zuhriya ay ka mid yihin ayaa alfaada qariibkao xadiidkii ku sugnaabay tafsiirkiisii ay xadiidkii raaciyeen marka wixii lafdi qariibo fasiritaankii isagu ah kaasi la mid maaha tan hore waa iska jaa-isa aimadaasi sameeyeenoo waxindi aniga agtayda tafsiiru tafsiir macnaha ma udrija litafsiiri qariibin qad yusaamaxo in la saamaxaa la arkaa oo la iska ogolaado oo macnaha iska jaa-is noqdo weeye wallahu subxana watacala alam ذكره لعالم به حضوره بأي معنى كان إلا واصفا لوضعه والوضع في عرفه الموضوع موضوعي أي مبحث موضوعي أي مبحث كان يهي موضوع حق oo wixii adigu laga tago mawduuc waa la yidhahaa almustaqbiy wixii wax kale lagu raaciyo ama lagu dheshiyana mawduuc way dhahaan waxaa kaloo dee la yidhaha wixii almuhtaqlaqa almustara wixii la abuurtay ee la samaysiin jirinba halkana waxa weeyaan dee wuu inoo tacriifin doonaa ama dee adigu wuxuu yahay un waa rasuulka ilaahay salawaatu wasalaamu calayh wixii aanu odhan ama aanu samayn ee been ahaan loogu tiiriyey loogu nisbeeyey oo wixii rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh aanu odhanee la yidhaah waa yidhi kaas baa mawduuc lagu magacaabaa ama waxaanu samaynoo la yidhaah waa sameeyeyba markaa bal mabxadkiisii iyo waxyaalihii ku tacalluqsanaabaa kani yahay wuxuuhi almawduuc alkhabaru khabarka almawduucu isagu la dejiyee la samaystee mawduuca lagu magacaabaa sharulkhabari khabarka ugu shar badan weeye oo akhbaarta marduudada ah ta ugu xun weeye dhab ahaanna isagoo xadiis maayo waxay halkan ugu soo arooriyaan culimmadu bal dee shaqsigan dejiyeyna wuxuu sheeganayaa xadiisnimada isaga eegidis wuxuu sheeganayay la eegayo iyo si loo ogaado duruqdiisa lagu garanayo oo markaa dee macrifo wixii adigu duruqdiisii adigu macrifo loogu yeelay ama lagu garanayey si loo ogaado ayay halkan ugu soo arooriyaan haddaba alkhabaru khabarka almawduucu mawduucee la abuurtay la samaysay yani rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ficil ahaana loogu nisbaynayaa sharu khabari war iyo khabar marduuda ka ugu shar badan weeye wa dikru sheegidiisa la sheego waa khabarka mawduuca sheegidiisa la sheego taas uxdur xaaraam yeelba manci licaalimi bihi wey waa licaaliminkii ogaa dee ka xaaraam yeel bixi ay biwadci mawduucnimadiisa kii ogaa ka xaaraam yeelay dikru mubtada haddaan ka dhigno taas samadaan kaga qabarno iyo haddii dikra mafcuulka muqadame laga dhiga labadaba waa iska way ishaaraan ama ciraabahooda ama wax dulmadci oo waxaad madcidaa shee dikrow sheegitaankiisa la sheegaba in la hadal qaado la sheegaba adugu manci oo mamnuuc ka dhig licaalimin bihi kii isaga waayo macnaa shaksigii ogaaye isagu garanayo waxani mawduuc inuu yahay wuxuu ku garanayaana isagaa dee macrifole waa nin caalimo oo halkana macaalimka oo aqoonku u yeeshay inuu mawduucnimadiisii ama shaqsi caalimo oo siqo lagu kalsoon yahay ayuu dee markaa u sheego yidhi waxani waa mawduuco rasuulka ilaahay ma odhan haddaba shaqsiga caynkaasee macrifada u lahaa kaas ee ama labada dariiqad doonaba ha ku ogaadeen sheegid uu sheegaba uu hadalka uu sheego taas iyada manci wey waayo sheegidii la sheegayey ee loo sheegayay haddaan dee caddayn la cadaynaya mawduucnimadeeda raacin waxaa markaa dadkii maqlaya ay u qaadanayaan wax jiraynayo hadhow de waa been uu sii faafinaya isaguna oo isagu markaa haddii aanu xataa samaysanba unu ikhtiraacana uu sii faafinayo fii ayi macnan kaana wadikru licalimin bicdurin fii ayi macnan macno siika oo kaana u ahaadaba oo waxaa inoo dambaysay axaadiida daciifka markaa shuruudo gaar ahaaneed lagu aqbalayo ama markaa la helo laguma camalfali karo dee waxyaalo gaar ahaaneed xuduud gaar ahaaneed loogu camalfali karo waxaa kaloo inoo dambaysa xadiidkii daciifka ah shaksigu dee haddii uu sheego dacfigiisii ka aamuso khaasatan dacfiga aan aada sii xooga badnayn ee iska markaa dhawaaba adugu hadduu ka aamuso taasna inaanay mancin ee markaa deyn badnan sii culimada kaba dhacday ama iyada halkan iska camalfal iyo waxaa lagu camalfalo daad hadalkeedba dhigo waa sheegid la sheego macnuhu bi ayi kaan ama ah, ha ahaado wax axkaam faa'iideynaya ama tarkiib iyo tarhiib iyo qasas iyo baabkeedba ha noqdee waa adigu sina in lagu sheego taas manci weeyo macnaa ma banaano xaaraamna weeye in laba sheegaa mawduuciisu wuxuu doonaba ha noqdee sina in lagu sheegaa ma banaano kol haddii la og yahay ba macnan kaana ilaa waa sifan ku sifaynaya inuu yahay un mucyeen oo caddaynaya liwadcihi mawduucnimadiisa cadaynaya oo caddaynaya inuu mawduuc yahay taas oo shaksigu inuu markaa raacinayo inuu mawduuc yahay mooyaane oo uu leeyahay waxan waa been ama baadilaba weeyo rasuulka ilaahay ma odhan taasuu raacinaya mooye in la sheego taasi ma banaana markaa dee weliba xataa sheegitaankiisii hadduu shaksigu markaa uu sheegay de waa mawduuc yidhaahoo kale dadkan ugu sheegayaana dad waxa mawduucu ka dhigay garanaya ay yihiin iyaa tawa ku kaaftoomi karaa ee haddii xataa kelimadii mawduucba aan macnaheedii la fahamsanayn oo dadkani aanay macrifo u lahaynoo waa mawduuc hadduu yidhaaho xataa aan taas waxa ujeedadiisa tay aanay caddayn waa mawduuc keliya laguma kaaftoomi karo taasna caddayn maaha tasriix ma noqonayso kol haddii dadkii maqlayay aanay macnaheedii garanahayn oo mawduucnimadu inaanu rasuulka ilaahay odhanay waxaanay been yahay aanay taasi u caddayn mawduucun ilaade dadka badankoodana laftigan mawduuc wuxuu ka dhigaya ma garanayaan ya tasriix ma noqonaysaba xataa caddayn ma noqonayso waxa weeye waa isagoo caddeeya dadkii iyadoo weliba dee si ay ku fahmayaan waxaan inaanu jirin been yahay aan rasuulka ilaahay odhan salawaat ullahi wasalaamu calayh rasuulkaa wuxuu ihi salawaat ullahi wasalaamu calayh man xadatha canii bixadiiin yuraa anahu kadiibun ama yara anahu kadiibun fahuwa axad lkaadibayn ninka iga warrama aniga xadiis iga sheega uu ictiqaadinayo been inuu yahay waa labadii beenaala mid ahaa midkood weeye macnaha waa kii ikhtiraacday waxaan samaystay iyo dee kan isagu le ay u malayn ay ictiqaadsan inuu been yahay oo xataa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidkan wuxuu markaa dee ka dhigayba inuu shaksigu beedaalo ku noqonayo macnaa taasna ay tahay inuu ficilkiisaasi ficil xaaraama yahay xadiidku uu bal haddaan riwaayada kalama qaadano yuraaba aan idhaahno xadiidku u malaynayo inaanu asal lahayn ama rasuulka ilaahay aanu odhan taas u malaynayo haddii uu weriyuu sheegaba waa beenaale ama beenaalayaasha buu ka mid yaho xataa malihii uu malaynayay inuu waxani aanu asal lahayn ba loo diiday inuu kol hadduu u malaynayo uu wariyeba oo uu sheego marka kii uu dee ictiqaad cilmiba ay la socdayna taas mibaabaa ula ee haddaba shaksigu inuu caddaynayo un mooyeen la sheegaa ma banaano waa kii mawduuce weliba caddayntu ay tahay wax dadkan maqlaya ay ku fahmayaan waxan inuu baatil yahay asal aanu lahayn ilaa waa sifa alwadci ka wuxu walwadcu fiihi curifa walwadcu haddaba dejin ama mawduucnimo iyo asal la-aanu fiihi xadiidka figiisa atay anaa fi lkhabari khabarka figiisa atay xadiis dhab ahaan ma ahe curifa waa la ogaaday ima biliqraari umuur baa lagu ogaaday hadda waxaana inaanu asal lahayn rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh aanu odhan waxaa lagu ogaanayaaba umuur baa lagu ogaadaa wixii adugu waxyaalihii lagu ogaanayo inoo tirinayaan ima biliqraari qirasho in lagu ogaado oo kii waadiciisa akirtay inuu isagu waxa weeyaan waxaan dejiyey maanaa dee qolooyin xoogaayo oo waxyaala qirtay way jiraan oo macnaa waxa weeye mid iyo tan waa lagu garanayaayo kii waadica ahaa ee waxaan isagu sameeyey ama dee waxaan la yimi ayaa isagu qiranaya inuu isagu tan la yimi masalan axaadiis mar dambana uu ishaari doono ku tacalluqsan qur-aanka fadaaishiisa oo suurad suurada suurad suuraa fadli gaar ahaaneed loo sheego ayaa waxaa la weydiiyey axaadiista qolooyinkii dee iyaga xaggooda un laga warinayey ama waxyaalaha mawduuca dee xaggooda un laga warinayay ee aan cid kale oo la wadaagsatin aanay jirin matalan sa noo dambeeya nuux ibnu abi maryam la dhaa nuuxuljaamic la odhanayo qaadino ahaa ayaa waxaa lagu yihi bal axaadiistan dee fadaa'il alqur'aan ku tacalluqsan ama qur'aanka suuradiisa suurad suurad suurad kasta fadli gaar ahaaneed u sheegaya ka warinayso cikrima cikrimada ibnu cabaas cid cikrima adiga un mooye adiga un cid kaloo ka sheegtay ma jirto ibnu cabaas noo saas oo kale xageebaad ka keentay maad ka warisaa lagu yidhi oo kas baa wuxuu isagu yidhiba markaan arkay dadkii oo ku shuqloomay ibnu isxaaq maqaasidiisa oo kitaabkiisii siirada ahaa iyo fiqigan abi xaniifa ee qur-aankiiba ka jeesan anigu dejiyey tanoon samaystay siaan dadka qur-aanka dee qira'adiisi markaa adigu taa aan ugu jeediyo taas baan u samaystay isagii baa markaa qartay dejinta uu mid kalena waa saasoo kale iyadna fadaa'il qur-aan ku tacalluqsana qolooyin kalena iyadna markii dee wixii ay la yimaadeen ee iyagun ay warinayeen la weydiiyey iqraarkaasaa ka dhacay haddaba iqraar waa lagu gartaa shaksigan isaga waxaan ikhtiraacday uu qarto wamaa yaxkiihi iqraarkaa wixii shabahayay ima biliqraari iyo ma yaxkii wixii shabaahina waa lagu garanayaayo kale imaada dee wax kuwedii kale raacsanaan way iska qadeernaanayaano haddaba walow cufiya curifa ima biliqraari wa ima bimaa yaxkiiyo adigu wamaa yaxkii wixii shabaahiyey iqraarkaas macnaa iqraar ma aha laakiin manzilat aliqraar buu dejisan yahay waxaa xaafidulciraaqi uu taa uga dhigay shaksigii xadiis buu sheekh ka warinayaa nin buu xadiis ka warinayaa isagii baa la weydiiyey waqtigii uu dhashay wuxuu sheegay taariikh la og yahay ninkaa uu wax ka wariyey inaanu noolaynba oo uu markaa ayuu dariiqiisa un mooye dariiq kaleoo laga garanayaa markaa khabarkanna ama xadiidkanna maba jiro walow aanu isagu qiran oonu odhan waxaan anaa ikhtiraacdo samaystay taasi laakiin waa mansilat aliqraar bay dejisantahay ninkan maba soo gaadhin isaga mooyaane cid kale oo waxaad ka sheegaysaana maba jirto waa isaga un wax xaggiisa laga warinaya taas manzilat aliqraar bay daysisan tahay waana qaybta taariikhdan arki doonaa horena al de kusi hore dikriyeedu waynu soo yar marayna way jiraan dee rag iyagu saas kale riwaayaad ama dad bay wax ka warinayeenoo markii la weydiiyey waktigii ay markaa de iyagii ay ninka wax ka maqleen taariikh aanu shaksiga wax ka ninka ay sheegayaan aanu noolaynba ayay sheegeen uun oo de ay caddaatay un iyagii kilidkoodii iyo beentii ay sheegayeen kuna fadeexoobeen taasna macrifadii dee dadka iyagu culimmada ahay taariikhda ama ruwaadda hadday dilaalashooyinkooda iyo dhimashadoodaba macrifadii ay u lahaayeenee weynayd baane ee qayb ka qaatay fadeexayntu waa la fadeexeeya ama ogaansho la ogaado dee iyaga waxaan ay la imanayeen ikhtiraacaads iyo beenta ahaa uma yaxkii haddaba wixii shabahayena taas buu noqon oo wixii iqraar mansiladii la dejinayey ayaa lagu garanaya wa rikatin rikana waa lagu garanaya riko waa dacfii markaa ku sugan dee kalaamkanoo uslubkiisani aanu laa'iqba ahayn rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu caleyh hadalkiisii aanu laa'iqba u ahayn maxaasiibtii shareecadii maqaasideedii waadaweyneyd aanu laa'iqba u ahayn taas lagu garanaya rikadu manaa dee raka alkalaamu iyo riku macnaa waa dacfa oo marka dee ama uslubi rikatu marka la uslubka waxaa ku sugan rika waa dee dacfi marka uu ku sugan yahay xagga usluubka oo kale oo asalka hore kelimadu waa dacfi waxaaba yidhahdeen iqdacu alxabla min xaysu raka anaa xadhigga ka go halka uu ka daciifu ka taagta daray anaa dee kama daciifu ka badiyoobe hore uga go-ayo ka go oo kale na markaa rikadu waxa weeyaan rikada hadday lafti tahayna waa fasaaxa la-aan waa dacfi usluubkaasna fasaaxa la-aan iyo iyadoo dee rasuulka ilahi asbaxalbashar ahaa adaadiyo khaasas aan lalahayn macnaa lagu soo wariyey ama dee adabkiisi iyo fasaaxadiisi u laayiq ahayn wasan sekadaas markaa dee kale macnawigiina waa markay dacfi waa macnawiga suufkii uu kuba sugan yahay wax mutanaaqibada ayuu jamcinayaa wax maxaasan shariica iyo maqaasidii lagu yaqaanay aad uga ka hor imanayo burinaya ayuu kulansanayaayo markaa haddaba rikana waa lagu garanayaa isaga kuba sugan waa rakaaka fii macnaahu markaa rakaaka iyo rika waa isla mid waa dacfi fii macnaa haddii dee in lafdiga ay tahayna marka aan la odhan macnaa lagu wariyay iyadona markaa kaliya markaa lafdiga ahayd waa saxo dee in oo kuwa iyo axaadiisa iyo waxyaalaha ay wariyaan kutaa qisooyinkii waxyaala ku suganna oo eh, dhaadheeray dhaadheereeyaanna markaa ka ku sugan alfaadeeda iyo macnaheedaba ayaaba daliil u ah waxa weeyaan wadcigeedii oo adaba rikadaasa waa lagu garan wa bidaliilin daliilna waa lagu garanaya fii ku sugan waayo ima biliqraari wamaa yaxdihi wa ima birikatin bidaliilin fii isaga figiisa ku suganoo macnaa waa qariino ama daliil kaleoo shaksigan raawiga isaga warinaya ku sugan ama waxaan la warinaya kuba sugan kalayna ta aada usii eegaan waa qariino marwiga ku sugan ee taraawiga inta badan ee waa amsilo yar soo naqliyaanbe waa adigu qariino ama daliil caddaynayo wadcigan mawduucnimadan lagu garanayo shaksigan raawiga ah ku sugan ama kii isagu marwiyo ahaa kuma sugan bal imanka qariinadii raawi kuma sugnayd wuxuu halkan soo dhiganayaa xaakim can sayf ibni cumar itamimi kuntu cinda sacd ibni ariif kollay waa ba'dii muhmalada hayne fajaa ibnuhu min alkutaab halkana kitaaba waa kutaab hadeen camadii wiinankiisa ka yimi isagoo ooyayo wuxuu ku yihi malaka qaala darabani lmucallim qaala laaqdiyanahum alyawma xajatanii cikrimatu can ibni cabaasin marfuucan mucallimuu sibyaanikum siraarukum aqalhum raxmata lilyatiim aqaladhum al cala lmiskiin waan kadheertay dee kala kuwa sugnaa aqaladhum cala lmiskiina haddaba waxa weeyaan imanka ninkan sidankiisa ooya waqrinaawiga naftiisa ku sugan oo markuu yimi ee uu ka cawday ama u lahaa dee macalinkiiba ay garaacayba ayaa isagu waxan uu samaystay si ujeedada macalimiintii waxyaalahaas un sas be uu kaba cabiray ilaasiyana maanta aan fadeexayn doonaan dulayn doonaayo waa kashiir iyo ceebayn isagoo uga jeeda ayuu waxaan aan jirin rasuulka ilaahay u tiiriyey uu yidhi waadna dhacdaa kutubta qaar iyagoo dee soo naqliya un hadalladan iska soo dhigta iyagoo sheeginna wabcigooda ama noqota kutubta aadaabta mucallimiinta iyo barhkood kaba hadashee xataa ay bacdigood madbuuci ay qabciyeen ama kuwo kaloo dee yani dee aadaabta mucallimiinta ku khaasayne lakiin waxyaala saasa soo noqoto sida dee lamyeli nobisharexediyo oo markaa sifaadkiina kuwa adigu waxay idinku shar badani waa kuwa carruurtiina yarar waxbaro naaqalum raxmatan yatiima aqladum cala lmiskiin isagana wadcigan gaar ahaaneed baan ama dee qari ayaaba uu dejiyeyba waana qariina raawiga ku sugan marka si kiyaasi ama ibrahim markaa kiyaas ibnu ibrahim nakacayna kolayna isna ishaari doono horana aan usoo aragna oo qariina raawiga ku sugan saas wabidaliilkii markaa qariino isaga ku sugan oo khabarkii ama raawigiisa ahaato qariinadaas ama waxaan la warinayo dee waxyaalaha la warinayana ama tan abiyaa dambe inoogu sheegi doono qaraainta ku sugan wa an yunaawiya inuu khilaafo qaadican waxaa kaloo lagu garanayaaba dee bian yunaawiya inuu khilaafo qaadican daliilan daliil qaadican qaadica oo daliil qaadica dalaaladiisa ay qadci tahay inuu ka hor yimaaduu khilaafoo la jamcin kari waayo masalan aayad qur'aan ah dee qur-aankuna marka horena waa dee subuudkoodna waa qadci haddaba aayaddii qur'aanka aydeed taas ayd qadciyata hubuut ayuu ka hor imanayaa lamana jamcin karayo laisma geyn karayo taawiil aqbalaya ma jirto isagii markaa waxay tahay shareecadu waa wax isku wada xidhan korkood marka kale u rumaynayo ama isrumaynaya ee wax isguurinayo isbeedinaya shareecadu ma ahaa kitaabkeed iyo sunnaheedba haddaba marka uu khabarkani aayaddii qur'aanka ahayd ee qadciga ahayd uu khilaafo ka hor imanayo aan laga jamcin karayn taasi waxay daliil u tahay isagu inaanu jirin wax jiraba inaanu ahayn ee beenku uu yahay haddii kale kama hor yimaadeen aayaddan qur-aanka ee qadciga rasuulka ilaahina salawaatu ullahi wasalaamu caleyh axaadiisiisu waxay bayaan iyo sharax u tahay dee qur'aankii il oo ilaahay baa ku yidhi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim wixii bayaan markaa u ahaaba qur-aankii lagu soo dejiyey ma ma noqonayo mid isaga caarido ku hor yimaado buriyo ma noqonayo askal ahaan haddaba waa an yunaawiya wa bian yunaawiya inuu khilaafo ka hor yimaado qaadican ay daliilan qaadican waaba qur-aankii waxaa lamida ah sunihii mutawaatirka ahaa ayadna qadciya subuudka ahayd qabcigaba ahayd imaaxii sariixa ahaa isaguna qabciga ahaaye aan dee isaga mid ama daniya aan ahayn mid ixtimaal ku sugayana aan ahayn ijmaacee qabciga ahaa waxaa la mid ah aduu dee sariixa alcaqli wax burinayaba uu yahay jirta masalan ay yidhaahaan dee markaas oo kale ضاfت kلف البyt xawل البyt سبعا وsلت kلف المقام رagcatayn oo kale وqii duufaanka beytkii dawaafto kلف المقاamna laba ragcadood bay ku tukatay dee caqligii ayaa diidaya dooniy inay wax dawaafto waayo ma doonidu insaan maha bashar wax dawaafi karaa waa صريح الcqli bay tani burinaysaaba oo وضcigiisii lagu garanaya waxaan inaan suurtagal ahayn waxa weeye cql haddaba umuuraha waxaa qaadica ah ama ayad qur'aanoo sariix iyo xadiidkii qur'aan xadiidkii mutawaatirkaaba ahaa ijmaaciisna qadcigaa sariixa ahaa waxyaalaha dee sariix alcaqli ta'wiilna markaan aqbalayn la jamcin karayn iyadna waxaa jiri taasi waa inaan waxaanu jirin rasuulka ilaahayna berin ka yahay ayay taasi daliil u tahay bawe waan yunawiya inuu khilaafo qaadica wamaa qubila aan lana aqbalin ta'wiiluh waa kan qaadica inuu qaadicinku khilaafo anta awilkiisa la yeelo jaloobiyo lama awilayo oo lama awili karo oo anaa taawiil ma aqbalayo wamaa qabila aan la aqbalin taawiil haddii wamaa qabila taawiilaho la yidhahna dhib ma laha oo wamaa qabila aan aqbalahayna kaa qaadica khilaafaya ta'wiilow ta'wiilkiisa la awilana aan aqbalahayn wey wa an yakuna ma nuqil xaysuda waaxid talafad binaqlihi wey wa an yakuna ma bian yakuna inuu yahay oo waxay weli lagu garanaya mawduucnimadu inoo wadaaye inuu yahay ma nuqila mid aan lasoo naqlin xaytu meelo oo macnaa aan lasoo naqlin oo <clears throat> manaa aan lagu soo naqlin dee waxa weeyaan si caam ah aan lagu soo naqlin xaysu meelo dawaaci dawaacidi oo asbaabtii keenaysay in lasoo naqliya ictalafat ay iswaafaqday binaqli naqlintiisa oo macnaa waxaa dawaacidii ama asbaabtiia waxay keenaysaa waxaan si caama ah loo soo naqliyo lasoo naqliyo haddana dee ninka sheega mooye mooye cid kaloo markaas soo sheegtay ma jirto inkeriya ayuunbaa soo naqliyey iyada suradaasna waxay caddaynaysaa waxaan inaanu asal lahayn balmadan waxaa weeye arrintan baa wuxuu amar weyn oo ama weyn oo dawaacidii ama asbaabtii ay ku kulmayso isku waafaqayso dee si caama ah in loo soo naqliyo ayuu waxan yahay ka warramayaa haddana shaksi keliya ayuunbaaba soo naqliyey waxay misaalu gaba dhigan haddii gaba soo qaado maalintii jumcada dadku dee ay isu imanayeen ee masjidka la wada imanayey uu markaa nin yidhaaho khadiibkii baa maanta si u khudbaynaya inuu markii kasoo duuloo kay ninkaas mooye cid kaloo sheegaysaama ma jirto dee markaa waxaan ilaama jirin ay been tahay baa taasi ay daliilo tahay cadaynaysa waayo arrintani waa arrin aada u weynba dad badanna way joogeen umuurta caynkaa sida lagama aamuse waxay noqon lahayn dadkii masiidka kasoo baxay inay waxaa ka wada warramaan ama khadiibkii baa isagoo mumirka ku taagan la dilo kale markaa dadkii inay ka wada warramaan bay noqon lahay marka arrintaa weyn ee dawaacidii ama asbaabtii dee inay naqligiisa si caama loo naqliyo ay ku kulantay haddii mar ruuxu soo sheegayo iyada markaa taasi waxaan inaanu jirin ee war uu yahay ayaa markaa taasi ay cad ay caddaynaysaa ama ku cad oo waa iyadna calaamaadkii wadciga oo haddii khabarku sidaasoo kale dawaacidii ay keenaysay inay dee markaa ay ma ku kulantay in la naqliyo weliba si caamo loo soo naqliyo kan mooyaane cid kalena aanay la iman waa waxaan asal lahayn oo mawduuca untaasna waa daliil adiladii lagu garanaya kamida wa an yakuna maa nuqil wa an inuu yahay maa nuqila mid aan la soo naqlin xaytu mala dawaaci dawaacidii cid kalefasa isku waafaqday binaqlihi wey waxaytu laa yuujadu cinda ahlihi waxaytu meeloo laa yuujadu weli wuxuu wadaa waxyaalihii lagu garanaye meeloo waxaa kale lagu garanaya de xaytu meeloo laa yuujadu aan la helahayn cinda ahlihi khabarkan iyo ehelkiisa agtood aan laga helayn macnaha waxa weeyaan waa dee khabar la sheegay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh loo nisbeeyey waana waktigan dambe kutubtii dee hagaaga markaa loo sugay axaadiistii dawaaweynta ee kutubta laguma qoray marka axaadiiskii caynkaasa ama khabarkii khabarkiisaasa la sheegaya rasuulka ilaahay laga warinayay ayaa kutubtii guud ahaan lagaba baadhay dee dawaawintii jawaamicdii iyo masaalidii ajzaayaa laysku wada geeyo waa laga baadho asal ahaan waa laga soo waayo kuma jiro dadkii ehelka u ahaa cilmigan iyo xadiidkii agtoodiiba markaa mid ku sugan maaha oo ay garanayaan taasna waxa weeyaan calaamo ama daliil waxay u tahay waxaani mukhtarac inuu yahay anugu qarnigii koowaad oo kale iyo qarnigii labaad oo kale markaas iyo daintiisii khaasatan hore o dhan ee aan hagaag kutubta loogu wada qorin markaa axaadiista inta badanna ay ahayd wax laabaha lagu xifsisan yahay waxa weeyaan waxaa dhacaysay in badan oo raggii waaweynaa ka mida inay waxyaalo ama axaadiisi ka qarsoonaato oo dad kale ay wariyeen ay xifdisnaayeen oo iyada waktigaa suurtagal bay ahayd ee kutubtii kuma wada qornayne shaksiga agtiisa in laga helo caalimkan ka kale agtiisa wax aan ku kusugna ku sugan aan ku sugnayn lagaba helo nin caalimo ka xifsi badanna ay taasi kaba qarsoonaato ee waxa u tani waa marka dambe adugu kutubtii hagaag loo qoray axaadiistiina la diiwaangeliyey wixii markaa meelaha laga waayo een kuma sugnayn iyada markaa waa inuu mawduuc mawduuciyay adugu waqtiyadan dambena ninkii xaafidka idilaaca aada iyo aada u badan lahaa waxyaalahaasna istiicaab kula yimi haddii uu xadiis marka aanu garanayn u yidhaala caribku waxa lagu kaaftoomaa dee inuu mawduuciyo ama aanu asal lahayn ba aanu asal lahayn ayaa lagu kaaftoomaa wey waxaytu laa yuujadu cinda ahlihi wama bihi wacdun cadiimun aw waciidu calaa